baabu xamli rijaali aljinaasata haadaakanu baabu xamli rijaali raggu inay qaadaan ayuu baab u yahay aljinaasata jinaasada duuna nisaai dumarka ka sokay xadiidkan wuxuu ka hadlaa janaasada xataa hadday gabarta hadduu nin yahay raggaa qaada dumarku ma qaadayaan laba sababoodaa loo diiday dumarku waa qalbi jiricsanya inay gooyaana laga cabsana oy qayliyaan tan labaad rag lagama maarmaan way wax ka soo aaso haddii laydhaha isla qaadena waa isku dhex darmayaan oo ikhtilaafkiya imaanaya la diidayay baabu xamli rijaali ragga qaadidooda baabkoodii weeye aljinaasata jinaasa bikasri jiim waxa weeyaan waa sariirta meydku saaran yahay jinaasa duuna nisaa-i dumarka ka sokay can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacaala canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi idaa wadicat iljinaasatu jinaasada marka lasoo dhigo waxtamalaha rijaalu ragguna ay ku qaadaan calaa acnaaqin qoorahooda fa in kaanad hadday tahay jinaasadaasu saalixatan naf wanaagsan oo adduunka markay joogtay iimaan iyo camal saalixa ku soo dadaashay oo ilaah ka aqbalay hadday tahay qaalad waxay tidhahdaa qadimuuni hormari markaasoo kale waa la weysay nafta marka la qaado oo nafta laga siibo jirka markaasay alla ogeysiina oo dareemayda in qayb ka horray in shar ka horraydo markaasay dareemayda marka waxay tira nafta fiican qadimin wari hormariyo dedejiyo degdeg iyo aas annag ana iyo qayrka ii diyaarsan ka gaari wa in kaanad naftu hadday tahay hayra saalixatin midaan wanaagsanayn qaalad waxay tira yaa weylaha alla naftan hooggeedii ayaa yimide eyna yadhabuuna halkay la aadayan bihaa naftan ma ii wadaan ay leeda waa naftii adduunka dayacday iimaankii camalkii saalixa ahaa macaasidii iyo xumaantii dabaalatay xuduudda alle aan ilaali jirin ee nafteeda rabitaankeeda ilaali jirtay hoog iyo halaag markaas u sugnaaday yasmacu waxaa maqlaya sawtahaa nafta qayladheanteeda kullu shayin shay kasta ila alinsaana banu aadamku maqli maayaan ma maqlayaan nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam walow samicahu hadduu insaanku maqli lahaa saciqa waa dhima lahaaba akrajah xadiidka bukhaariga soo saaray insaanku hadday maqli lahayn janaasada ay sidaana hoog ba-ay leh oo le halaaga ii sugnaaday nafta ka wada dhici lahayd maxdin kaliya ilaahay un baan maamaqashin ilaa wax kama qaba karne waxa murugo un baa lala baabi'i lahaa so uma jeedid murugu ayaa lala baabi'i lahaa marka xadiidkan wuxuu caddaynaya janaasada raggaa qaada dumarku ma raacayaan bal dumarka nabigu waaba u diidayba waaba u diidayba أم عطية رضي الله عنها حديث البخاري صحيح البخاري كتاب جنائز وكوري أم عطية رضي الله عنها وحي تري نهينا عن اتباع الجنائز ونلو ديدي جنازة إنا رحمة دمضمتنا هاي ولم يحزم علينا مالك مانا أدكينا لمدهن حرارة إنكت آه إيه كراهية gabadha hadday san raacin gurigeeda joogto amarka ilaahay qaadato ajri hele hadday laakiin raacdo ajr la'aan ay noqonaysaa marka waa inaysan raacine janaasada raggu ay qaadaan laba sababood koo way qalbi jilacsayeen dumarka inay booyaano qaylayaana laga cabsanaa hadday booyaana dembi ay helayaan tan rag iyo dumarkii isku dhex darmaya can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacaala canhu abi saciidin alkhudriy wuxuu wariyey ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaala inuu yidhi idaa wudicat iljinaasatu jinaasada marka lasoo dhigo wax tamalaha rijaalu raggu ay qaadaan ragga qaada calaa acnaaqin qooraay ku qaadeen weli waxaa sunaa hadii qabrigu dhow yahay inaan baabuur lagu qaadin janaasada ee surka lagu qaado ah, laakiin baabuura maanta la iska saara fa in kaanad hadday janaasadu tahay oo naftaasu ay tahay saalixatan naf wanaagsan oo iimaan iyo camal saalixa soo saadato adduunka ka soo shaqayday ilaahna ka aqbalay qaalad naftaas waxay tiraa qadim inuu hormariyo deg deg iyo aasar aan nimcadeeda ka gaare wa in kaanad hadday tahay hayra saalixatin midaan wanaagsanayn qaalad waxay tiraa yaa weylahaa alla nafta hoogeediiyo haadaa awaanuki faxduri waqtigaagiyaa la joogay hogow ii imow ha hog waqtigu ugu dhexi lahayaa la gaaray adduunkaa naftayda raaci maanta hoogi ii sugnaaday ayna yadhabuuna bihaa halkay nafta u wadaan macdaabkaasay u dadajinayaan yasmacu waxaa maqlaya sawtahaa codkeeda iyo qayladhaanteeda kullu shayin shay kasta ilal insaana insaankaan maqlayn insaanku maqli maaha walow samicahu insaanku hadduu maqli lahaa saxiqa waa dhima lahaa insaanku akhrintow xadiidka albukhaariyu ayaa soo saaray wallahu subxaanah wa tacaala alam w sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed